lmutaqadimiin oo ah tafsiil uma ijmaal marka hore waa la faahfaahina kadibaa la duuduuba baabkii haddeer aan ka soo baxnay oo ahaa baabu macrifati calaamaati اlicraab baabkaas waxaan ku soo barannay calaamaat اlicraab iyo mawaadic اlicraab labadaasaan ku soo barannay calaamaat اlicraab isku geyn maxay noo noqdeen afariyo toban arbacata cashara calaama mawaadicduna maxay noo noqotay marka aad loo kala saarsaaro koob iyo toban marka la duuduub laga dhigo waa sideed marka la duuduubana waa sideed marka la tafsiiliyana waxay noo noqday koob iyo toban asaga waa duuduubu marka ka dhigaa markaan awal waa la soo faahfaahiyey haddaad sideeddii mawaadicda ah mawaadicu mawaadiculicraaq oo sideed ah eh, mawaadicdaasuu duuduub u sheegaya markuu soo faahfaahiyey ka gadaal faslun almucrabaatu kuwa la craabaa qismaani laba qaybood weeye almucrabaatu waa jamc waa jamcu monosaalim qismaanina waa muhan waxaana la rabaa halin mubtadaha iyo khabarku inay ismudaabqeeyaan kastoo hadda shaqadaas ay tahay shaqada dambe kitaabku marka dambe lagu soo celisho oo matniga insha allahu la ecraabi doono masaa'ilka aan u baahan doono waa Ah, laakiin hadda lafkeeda laqbadii see loo wada ilaa maxaa la yidhi mubtadihii qabarku waa inay ismudaafaqeeyaan hadduu mubtaduu mufrad yahay waa inuu qabarku mufrad yahay hadduu mubtaduu muhanno yahay qabarku waa inuu muhanno yahay hadduu jamac yahay mubtaduu qabarku waa inuu jamac yahay hadda almucrabaatu waa jamac qismaanina waa muhanne laba jawaaboodaa looga jawaabaya laba jawaabood a looga jawaaba ah, ah, shumaawiga ka jawaaba midda koobaad waxay tahay asha ku jirta almucrabaatu aljinsiyaa la yidhahdaa wa aljinsiyatu tubdilu macna aljamciya asha jinsiyada macnii jamcnimada burinay jinsiya iskaga dhece wixii la rabaa looga qabri karo almucrabaatu kuwa la icraaba laguma dhihin jamac laguma dhihin labo laguma dhihin wixii u la icraabaa jinsiga waxa la icraabaa waa labo wa al aljinsiyatu tubdilu macna aljamciya macnaha janacnimaday burinayn asha jinsiyada marka nabad wey dariiqaas waa la mara dariiqa labaad mudaafaa la soo qadaraa waalaslu wuxuu ahaayaa laleeyahay almucrabaatu kuwa la exraabaa dawaatu qismayni dawaatuna waa janac dawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiiba marka dawaatu oo jamac kalaa dawaatu oo jamac kalaa abar ahaa laba laba jamca laskaga mutaduna waa jamc oo waa muxramaatu khabarkiina waa jamc oo waa dawaatu saasay isku mudaafqeeyey kadibaa waxaa la yidhi xudifalmudaafu mudaafkii dawaatu a mudaafeed qismaynina mudaaf ilayhi soo maaha xudifa almudaafu wa uqiima mudaafu ilayhi muqaamahu fartafaca irtifaacahu waxaa la xadfay mudaafkii oo dawaatu ahaa mudaaf ilayhigii oo qismayni ahaa aa booskii la fariisiiyey qismayn awal waa jareede waa godmi ila wuxuu naa'ib ka yahay mid godani marka sidaasay ku noqotay almucrabaatu kuwa la raba qismaani almucrabaatu kelimooyinka la exraaba qismaani dawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiiba weeye qismun ka bedelo qismi weeye qayb weeye qismun qayb weeye qismigaasoo yucrabu la exraabaa bilxarakaati xarakooyin qismi xarakooyin la icraaba xarako haddaad maqasho waa saddex iyo mid layska haleeshiiyo addamatu wاlfatxatu wاlkasratu sukuunkana waa la yskaga dara xaraka isagu maaha waa did اlxaraka xarakadu did ku ya laakiin isagaa la skaga iyagaa la raacsiiya marka xarako haddaad maqasho waa saddexdaas iyo sukuun oo lagu daray qismun qayb weeye qismigoo yucrabu la xiraabo bilxarakaati xarakooyin iyo wa qismun qayb qismigoo yucrabu la xiraabo bilxuruufi xuruuf marka adugu waxaad ka jartaa afar iyo toban sow calaamaduhu ma ahayn ka jar afartan intii kale waa xuruuf xadafka ah, isagu ma ahan xaraf xadfu xaraf oo xadfu nuunka oo kale afcaal lagu nasbiyo ama lagu jasmiyaa xadafku xaraf ma ahane waa did اlxaraf waaba xarafkiioo la xajay soo maaha xuruufta laakiin lagu dara uruufta qaybta xuruufta la raacsiina sida sukuunkaba qaybta xarakada loo raacsiiyey hadafka qaybta xuruufta lagu dara marka dhammaan calaamaadkii wax la icraabaayey qaarna xarakay ahayn waa afar inta kalena waa xuruuf inta kalena waa xuruuf kelmadahana waa kelimad la icraabo xarako iyo kelimad la icraabo xaraf hmm labadaas wey iyo wa qismun qismigaasoo yucrabu lraaba bilxuruufi xuruuf maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waa qulu waxa lay araada almu'alifu mu'alifku wuxuu doonay raximahu اllaahu tacaala bi fasl alfasli fasalkan wuxuu la doonay an yubayina inuu caddeeyo calaa weji ijmaali qaab duubduub ah calaa weji اlijmaali qaab duubduub ah inuu u caddeeyo xukma maa kii xukunkiisa sabaqa uu soo hormaray tafsiiruhu la kala saaridiisa wixii kala saaridiis uu soo hormaray uu rabo haddana inuu duuduubo tiyuu rabaa fii mawaadic اlexraabi meelaha ecraabkana uu ku soo hormaray walmawaadicu meelaha allatii meelaha sadaqa uu soo hormaray dikru axkaamihaa axkaamteeda la sheegideeda filicraabi icraabka dhexdiisa lagu sheego tafsiilan si kala saaridana loo sheego amaaniyatu waa sideed mawaadic icraab duuduub ahaan waa sideed waa sideed marka lasii tafsiiliyo maahan sideed waa koob iyo toban wahiya sideedii alismu lmufrad weeye wa jamcu taksiiri wa jamcu lmu'anafi saalimu wاlficlu اlmudaaric aladii lam yataصil biaakhiri shayun wاlmuhanaa wa jamcu اlmudakari saalim wاlasmaaء اlkhamsatu wاlafcaalu اlkhamsatu wa haadihi اlanwaacu wahaadihi tan tan alanwaacu nuucyaalkaa allatii taasoo hiya mawaadicu اlicraabi meelaha ecraabku ah tanqasimu waa qaybsame ilaa qismayni laba qaybood alqismu اlwal qismiga ugu horeeya yucrabu waxaa la exraabaa bilxarakaati xarakooyin waalqismu aani qismiga labeeyana yucrabu waxaa la exraabaa bilxuruufi wasayaati waa imaan doonaa bayaanu kulli nawcin nuuc kasta la caddayntiis oo minhumaa labada nuuc ka mid ah tafsiilan mufasalan xaal uu yahay kii la kala saaray almucrabu kan la raabo bilxarakaati haadaa maxaluhu kan xarakada la raabo maxalkiisi waa halkan almucrabu kan la raabo bilxarakaati haadaa maxaluhu qaala muxamed muxidiin qaala muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji wuxuu yidhi faladii midka yucrabu la raabo bilxarakaati xarakaat arbacatu ashyaa waa afar shay alsmu waa isimka isimka almufradu la kala yeelay wa jamcu taksiiri iyo jamci la jejebiyey wa jamcu mu'anafi saalim iyo jamca lala jamcmanu saalim iyo wاlficlu mudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shayu afartaasaa xaraka la exraaba maxamed mxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay alxarakaatu xarakaatku alaaatu horta waa saddex wahiya saddexdu addamatu waa damo waalfatxatu fatxo waalkasratu kasra wa yulxaqu bihaa saddexdaas waxaa la haleeshiiyaa assukuunu sukuunkaa la yskaga dara waqad calimta waxaadna soo ogaatay ana almucrabaati kuwa la ciraabaa kaa'inaatun calaa qismayni inay laba qaybood yihiin qismun qismi yucrabu waa la ecraabaa bilxarakaati xarakaat wa qismun qaybna yucrabu waa la ecraabaa bilxuruufi xuruuf wahaadaa hadalkaanu shuruucun waa gudagelid fii bayaani اlqismi qismigii caddayntiisa la gudagalaa qismigii alawali horreeyey alladii qismiga yucrabu la ecraabaa bilxarakaati xarakaat wa huwa qismigaasu arbacatu ashyaaa waa shayaalo afara alawalkan ugu horeeya alismu اlmufradu waa ism mfrada wa miaalu tusaalihiisii muxamadun iyo wadarsa labadaas weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal ay ka ahaadeen muxamed iyo darsigu oo aad ku qowsho daakara wuu mudaakareeyo dib uu ugu laabto dibuu u akriyey muxamadun muxamed adarsa casharkii waa mudaakareey hadduu ku icraabaa فdاkra فicل maadi weeye mبniy calى الفaتحi laa maحal l min اإعrاab waa muxamaduna فaacil waa faacilkii marفuuc waa la goday وacalaamaةu rafci adamaةu ظaahira wdarsna mafcuul bih weeye manصuub وacalaamaةu naصbi alفaتxaةu ظaahira وakul mid kasta oo min muxamdin iyo wdarsa ka mida ism mfrad wey labadaba ism mfrada marka maxaa lagu rafciyey mxamed xarako dama lagu rafciy ism mfrada daakara muxamadun adarsa waa ism mufrada maxaa lagu nasbiyey fatxo marka xaraka la exraaba labadoodiiba xaraka la exraaba ahaani ka labeeya jamcu tagsiiri weeye wa miaaluhu atalaamiidu iyo wduruusa wey wa miaaluhu atalaamiidu wduruusu aad leedahay waa gode min qowlika xaal ay ka ahaadeen oo aad فxفظ فعل ماaض مبني على الفaتح لا محل من الإعراaب والتلاميd فاعل مرفوuع وعلامة رفع الضمة ظاaهرة والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصب الفaتحة ظاaهرة وكل كل mid kasta oo miن التلاميd ka mid جمع تgسير wey marka مaxaa lgu rفعiyey التلاميd waa جمع تgسير مaaa lgu rفعiyey dم الdروس waa جمع تgسير مaaa lgu نسbiyey فaتحo sidaas الثالث جمع المؤنث صالم ومثاله المؤمنات wey iyo وصلawaati وصلawaati waa banaanta وصلawaatuna waa banaanta tii horan soo marran التلاamiidu iyo wduruusa way banaanta masle la ydha xikaaya ku jirta min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalay ka ahaadeen muؤminaadka iyo salawaat khashaca الmuؤminaatu gabdhihii muؤminaadkaeed waa ku qushuuceen في salawaati salaadihii isaga ku iraaba faqashaca ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxaala min alcraab wlmu'minaatu faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi addamatu daahira wa fii xarfu jarin aslawaati majruurun bifii wa calaamatu jarihi alkasratu daahira wa kulun mid kastoo min almu'minaati iyo wasalawaati ka mida ah, jamon salim wey araabic alficlu mudaaric aladii lam yataصil biakiri shayu wamihaaluhu yadhabu min qowlika xaalu ka ahaaday yadhabu muxamaduna tega fayadhabu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazim wacalaamatu rafci adamatu daahira wmuxamadu faacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi maxaa lagu rafcihi adamatu daahira xaraka la wada raab afartiiba alaslu asalka fii icraabi maa kii la icraabidiisa u asalayo icraab alraaba bilxarakaati iyo wamaa kii ka baxay canhu asalka halkan waxaa looga hadlaa shayga xaraka la ecraabaa asal maxaa u ah maxaa u ah in la ecraabo yaas asalkaas ka baxay yaase ku sugan hadda waxaa xaraka la ecraaba waa soo ogaana afaray ahaayeen ism mufrad jamcu tagsiir jaamicu nusaalin ficil mudaaric aladii lam yatasil baaqihi shay afartaas oo xarakada la ecraabo asal maxaa u ah asal maxaa u ah yaa ka baxay asalkiisi ee wixii asal waxa ah in dama lagu rafciyo markay xaalatu rafca la joogo dam wixii dama aan lagu rafcin waa ka baxayn wax ka baxayna maba jiraan ah, waxaa asal ah in dhammaan lagu nasbiyo fatxa ah, fatxa in lagu nasbiyo yaa ka baxay jacma masaalib asaga kasraa lagu nasbiyo dhammaan waa in lagu khafdiyo kasro marka kasro culummadu waxay dhihi jireen waxaa ka baxay ismuladii laa yansarif laakiin shiikaan wuxuu ku dari doonaa ficilkiina waa baxa ila ficil lama khafdiye laakiin culammadu waxay dhahdeen sidiisa guriyaa soo gala yaa ka baxaan rabaa guriyaa ka baxa wixii awal soo galay soo maaha waxbaa la khafdaa markii la yidhi ficilmaba soo gelin ah, ficilmaba soo gelin marka waa ka baxe in la yidhaahdo ma waa laga fiican yahay yihahdeen culammadu marka afartan xarakada la icraabo maxaa u alaslu asalka fii icraabi maasha icraabtiisa wa asala yucrabu lacraab bilxarakaati iyo wamaa kharaj canhu wixii ka baxay qaala wuxuu hi muxamed ibnu muxamed ibnu dawud asinhaaji wa kulluha afarta dhammaantood turfacu waa la godaa bidamatiyaa lagu godaa wax ka baxay lama arko wa tunsabu waa la nasbiyaa bilfatxatiyaa lagu nasbiyaa jamca nusalima ka baxo asaga kasra lagu nasbiya wa tukfadu waa la khafdiyaa bilkasratiyaa lagu khafdiyaa malansarifa ka baxo fatxa lagu khafdiyaa ficil haddii uu sida uu mari doonaan ficilna waa ka baxo lamaba khafdiyo wa tujzamu waa la jasmiyaa bisukuuni sukuuna lagu jasmiyaa ficluladii ficl mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun wa huwa muctalulaakhiri abaxa asagaa sukuun laguma jasmiye xadfu xarfi اlcila lagu jasmiyaa wa kharaja waxaa ka baxay can daalika asalkaas alaaatu ashyaa xaalatu rafco waxama bixin saddexdii kalaa wax baxayaan xaalatu nasba xaalatu lkhafda xaalatu ljasmi saddexdaas xaalaa wax baxayaan xaalatu rafco wax baxaya lama arko laakiin xaalatu nasba xaalatu lkhafda xaalatu ljasmi saddexdaasaa la baxaa wuxuu ku yidhi jamcu mu'anai saalimaa baxay yunsabu xaal la nasbinaayuu baxay bilkasrati lagu nasbinaa walismu isimkiiya baxay alladii isimkii laa yansarifu aan sarfoomay yukfadu xaal la khafdinayo ayuu baxo bilfatxati lagu khafdina xaalatulkhafda marka kaas kali ibnulaajirubi fiiri kaasuu ku gaabsaday wuxuu ku yidhi ismaa laysarifaa baxay kuma dhihin ficilaa baxay sababtoo ficilmaba soo geli meesha soo uma jeedid xaalatljasmu wlficlu ficilkiyaa baxay ficilka almudaaric mudaarica ficilka almuctalulaakhiri aakhirka ka jiran yujzamu xaaladda la jasminayuu baxaa bixadfi bixadfi aakhiri aakhirkiisa la xadfidiisa aa lagu jasminaahe sukuun oo asalkiiyo lagu jasmin isaga maxamed muxidiin cabdulxamiid waa qulu waxaan leeyahay alaslu asalka fil ashay ashyaada u asala ashyaadii alarbacati afarta ahaayeen allatii ashyaada tucrabu la exraaba bilxarakaati xarakaadka an turfaca waa in lagu godo bidamati wa tunsaba waa in lagu kordhigo bilfarxati wa tukfada waa in lagu hoos dhigo bilkasrati wa tujsama waa in lagu jasimo bisukuun ama rafcu in lagu godo bidama fa inahaa kelimaaddii kullahaa dhammaanteed qad jaaad waxay ku timid calaa maa shaygi huwa alaslu asalka ahaa fiihaa kelimaaddaasna asal u ahaa fa waxaa lagu goday jamiicuhaa dhammaanteed bidama wa miaaluha miaalkeedii yusaafiru waa safraa muxamedun muxamed walasdiqaau saaxibadii walmuminaati gabdhihi muuminaadka yusaafiru waa ficilkii mudaaric oon wax la xiriira la arag waa waxaa loo rafciyey caamil nasbiya iyo mid tasbiyu ka dharbeelay calaamatu rafcihiisu waa damadaas muxamedun waa mufradkii waxaa loo rafciyey waa faacil calaamatu rafcihiisi waa damadaas walasdiqaau waa jamcu tagsiir waxaa loo rafciyey wuxuu ku cadfan yahay mid rafcisan calaamatu rafciisi waa damadaas wlmuminaatu waa jamcun saalim waxaa loo rafciyey wuxuu ku cadfan yahay mid rafcisan calaamatu rafciisi waa damada afartoodiiba dama lagu rafciyey midna kama bixin hadduu ku icraaba wuxuu ku yidhi fa yusaafiru ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafcihi adamatu daahira wa muxamedun faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi adamatu daahira wa huwa ismun mufradun walasdiqaa'u marfuucu liannahu macduufun cala almarfuuc wa calaamatu rafcihi adamatu daahira wa huwa jamcu tagsiiri wاlmu'minaatu marfuucu liannahu aydan macduufun calى اmarfuuci wa calaamatu rafcihi adamatu daahira wa huwa jamcu muanas saalim wa ama nasbu kordhiga bilfadxati fadxa wax lagu kordhigo fa inahaa kelimaadii kullahaa dhammaanteed jaaad waxay ku timid calaa maa shaygii huwa alaslu asalka ah fiihaa kelimaadda asalka u ahaa maa cadaa jamca almu'anasi saalim wixii ka soo haray jamcunusaalim inta jamcunusaalim ka soo hartay asalkiiyay ku timid oo fatxa lagu wada nasbiya laakiin jamcu saalim sa waa ka baxay asalkii xaalatu nasba fainahu jamcu manusaalin yuusabu waxaa lagu nasbiyaa bilkasrati niyaabata naa'ibatan xaalay naaib ka tahay can ilfatxa wa miaaluhaa miaalkeedii miaaluhaa miaaluhaa ano idin wada qoran miaaluhu lama hayo kasrada iskaga celi marka wa miaaluhaa kasradaas miaalkeedii lan ukhaalifa anugu khilaafi maa muxamadan muxamed maya maya waaba fiicanta sidaasaaba saxba wa miaaluha waxaa loo celinaya kelimaaddii kelimaaddii afartayda loo celinaya kelimaaddii u celi wa miaaluhaa kelimaaddii miaalkooda lan ukhaalifa anugu khilaafi maa muxamadan muxamed iyo walasdiqaa saaxiibada iyo walmuminaat gabdhaha muminaadka afartii kelima waa kuwaana ukhaalifa waa ficilkii mudaaric oo waxba la xidhiidhsan fadxa lagu nasbiyey muxamadan waa mufradkii waxaa lagu nasbiyey fadxo alasdiqaa waa jaqu tafsiirkii fadxaa lagu nasbiyey waalmu'minaati waa jaqun saalimkii kasraa lagu nasbiyey isagaa keligiis ka baxay asalka hadduu ku icraaba fa ukhaalifa ficlu mudaaric mansuubun bilam wa calaamatu naصbihi alfadxatu daahira wa muxamadan mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbihi alfadxatu daahira aydan wa huwa ismu aydan waa masder aada waa noqday bimacnaa rajaca wey aada waa noqday bimacnaa rajaca marka waa la aydan marka la waa aydan waxaa la idhahdaa mafcuulu muطlaq lificlin maxduufin taqdiiruhu aada yaciidu aydan aydan mafcuul mulaq mansuubun calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih aa la yidhaahdaa waa nagu soo doonta insha allahu marar badan arki doontaa aada waa noqday bimacnaa rajaca aada waa noqday waa maadigii yaciidu waa noqonaa mudaarici aydan noqosha waa masderkii marka aydan mafcuul muطlq lficlin maxduufin taqdiiruhu aada yaiidu aydan aydan mafcuul muطlq mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri a waayahay halkaan maraynay ism mfrada wey mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbihi alfatxatu daahira ayضa wa huwa ism mfradu kamaa calimta saad soo ogaato ism mfrada wاlasdiqaaءa mansuub lnahu mafcuul mafcuulu lnahu mafcuulu lnahu macduufun dhe lnahu asdiqaagii macduufun waa mid lagu cadfay cala musiibi kula kordhiga wa calaamatu naصbi alfatxatu daahira ayضa ayضا mafcuul mطlq lficli maxduufin aada yaiidu ayضا ayضا mafcuul mطlq mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa huwa asdiqaa jamcu tagsiri weeye kamaa calimta siaad soo ogaatay wاlmuؤminaat mansuub lnnahu liannahu mu'minaadka lafdigan macduufun waxaa lagu cadfay cala lmansuubi mid la kordhigaa lagu cadfay aydan noqoshe aydan mafcuul muطlq lificlin maxduufin taqdiiruhu aada yaiidu ayضا ayضا mafcuul mطlq mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhiri وcalaamaةu naصbi alkasraةu niyaabaة can اfatxa lأnnahu jamcu muanas saalim وama alkafdu kafdihi وama alkhafdu kafdihi bilkasrati kaso wax lagu qafdiyo fa inahaa kelimaadii afartaaheed kullahaa dhammaanteed saasuu ku wada asagu xataa ficilka u ku soo darsado markaasuu ka saari doonaa fa inahaa kelimaadii afartaaheed kullahaa dhammaanteed qad jaaad waxay ku timid calaa maa huwa alaslu sidii asalku uu ku ahaa fiiha kelimaadda maa cadda alficla fiiri ficil wixii ka soo haray ficilka almudaaric mudaarica fa inahu ficil laa yukfadu lamaba khafdiyo aslan iyo wamaa caddaa wixii ka soo haray alsm aladi laa yansarifu isagana xaalatlkhafdo fainahu isimka malansarifka yukfadu waxaa lagu khafdiyaa bilfadxati niyaabata naa'ibatan xaal ay naa'ib ka tahay alkasra wa miaaluha marartu waxaan soo maray bimuxamadin waa mufradkii warijaali raggii badnaa waa jamcu tagsiirkii walmuminaati gabdhihii muminaadka ahaa wa axmada waa malansarif marka marartu bimuxamed waa ism mufradka munsarif warijaal waa jamcu tagsiirkii munsarifka ah wlmuminaat wa jamcu nusaalib wa axmada waa ism malansarifka ahaa saa ku iraabo famarartu ficlu wa faacilu walbaa-u xarfu khafdin asagu khafdu isticmaala jer ma isticmaalo wa muxamed makfuudun bilbaa'i wa calaamatu khafdi calaamatu jari calaamatu khafdi waa isku mid wa calaamatu khafdihi alkasratu daahira wa huwa ismun mufradun munsarifun waa ismu mufrado munsarifa muxamed waatan la tanwiiniyey kamaa carabta sidaad soo ogaatay soo baratay kamaa carabta sidaad soo garatay warijaal makfuudun waa la khafdiyey liannahu macduufun cala almakfuudi mid khafdisana lagu cadfay wacalaamatu khafdi alkasratu daahira wahuwa jamcu tagsiir weeye munsarif waa jamcu tagsiir oo sarfoomayo kamaa carabta sidaa soo garatay aydan noqoshay aydan mafcuulu muطlaq lificlin maxduufin taqdiiruhu aada yaiidu aydan aydan mafcuul muطlaq mansuub wa calaamatu nasbi farxatu daahiratun fii aakhiri wlmuminaat makfuud لأنه معdوف على المkفوض أيضا أيضا مفعول مطلق لفعل محdوف تقديره aad يئd أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاهرة في آخره وعلاaمة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع نصالم كما عرفت أيضا أيضا مفعول مطلق لفعل محdوف تقديره aad يئd أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاهرة في آخره وأحمد مkفوض أحمد waa khفdisany لأنه معdوف على المkفوض أيضا أيضا مفعول مطلق لفعل محdوف تقديره aad يئd أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وعلاaمة خفضه أحمد لkفdintiisa calaamada lagu garana الفرحة wey نياaبة عن الكسر لأنه اسم لاa ينصرف والmاaنع له من الصرف أحمد waxa صرفiga ka maنcina العلمية ووزن الفعل وأما الجسم in wax lagu jasmo bsukuni faأnta adiga horta taclamu ogta oo jaahil kama tihid ana aljasma jasmaha muqtasun bilficli inuu horta ficil gaar ku yahay adigooba waa ogta ficilkaasu almudaaric mudaarica fain kaana hadduu ficilkaasu yahay saxiixa alaakhiri faina jasmahu ficilka la jasmintiisu bisukuuni u ahaana kamaa huwa alaslu sida asalka ku ah fi ljasmi jasmaha wa mihaaluhu lam yusaafir khaalidun khaalid ma safrin falam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yusaafir ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi asukuunu wakaalid وkhاaلد فاaعل مرفوuع وعلاaمaة رفعihi الضمة ظاahiرة وإن كاaن الفعل المضاaرع فicilka مضاaرca haduu noqdo مctل اaakر aakirka mid ka jiran kaana jسمhu kaana jسمhu jasmihiisu wuxuu noqonayaa بxadفi aakirihi aakirkiisoo la gooy in kaana ficlu mudaaric ficilka mudaaric hadduu ahaado muctalal caaqiri caaqirka mid ka jiran kaana jasmu wuxuu ahaana jasmihiisu bixadfi xarficila xarf cilaha in la gooyo wa mihaalu mihaalkiisii lam yasca ma degdegin bakrun walam yadcuu uma yeedhin walam yaqdi ma usan xukmin saddexdooda macnaha mid alif ku jiran mid waw ku jireen mid ya ku jireen fa kulun mid kasta oo min yasca ka wa yadcu ka wa yaqdi ka mida ficlumudaaric weye majzuum waa la jasmin bilam wa calaamatu jasmi xadfulalifi min yasca waalfadxatu qablaha daliilun calayha in yasca laga xadfay alif fadxada ka horayda ku tusayda wa xadfulwaawi wowda in la xadfaya calaamadu ah min yadcu wa damatu damada oo qablaha wowda ka horayda daliilun kutusi calayha wowda maqan wa xadfulyaai ya-da xadafkeeda u calaamada min yaqdi wاlkasratu qablaha daliilun calayha wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed